alxamdu lilah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcalaa aali muxamed faslun fii sifati sujuud wuxuu u fasal yahay sifada sujuudda bimacnaa sida loo sujuudaayo iclam ana asaajida liltilaawati lahu xaalaani axaduhuma an yakuuna khaarija asalaa waathaani an yakuuna fiiha waxaad ogaataa inka sujuudaya ee sujuudu tilaawo sujuudaaya laba xaal baa u sugnaaday mid waxay tahay waa inuu salaadda ka baxsan yahay oo aanu salaad ku jirin midna waa inuu salaad ku jiro ama alwalu fa idaa araada sujuuda nawa sujuuda tilaawa ka hore miyaa waa haddii aanu salaad ku jirine wuxuu niyeynayaa sujuudu tilaawo inuu sujuuda ayuu niyeynayaa imaatinka uu la imanayana dee kollayba niyadii waa oo dee qasad buu kula imanaya yacani niyada looma shartiyo talafud bale looma sunneeyo oo nawaytu ana anwiya iyo wax lamida in la yidhaahdo dee sunne ma aha waa khilaafu sunnati almuxammadiya sala allahu calayhi wasalam inama alacmaalu binniyaat niyadu waxay ka dhacdaa qalbiga waa camal qalbi camal qalbi wey saas aawadeed culamada qaarkood waxay yidhaahdeen haddii qofka lagu yidhaahdo shaygaa waxaad kula timaaddaa biduuni niya waaba ku adkaanaysaaba inuu la yimaado inuu la yimaado waaba ku adkaanaysaaba hal arrin waa jiri karaa in la yidhaahdo cibaado inuuga qasdo iyo caado inuuga qasdaa kala duwanaan karta dee kollay waa inuu markaa cibaado uga jeedaa shaygii imtisaal ah cibaado waa inuu uga jeeda marka waa dhici kartaa inuu ficil la yimaado isagaan cibaado uga jeedine caado uga jeeda marka taasi ma adkaanayso laakiin niyaba inuu ka madhnaada ma suuragal aha laakiin wixii qurubaat ah niyada ruuxa laga rabaa waa inuu cibaado uga jeedo inuu niyoodo taasaa laga rabaa oo niyadu waxaa la yidhaahdaa laba faa'iiday leedahay tamyiizu alcibaadaati can alcaadaat cibaadaadka iyo caadaadka inay kala soocdo shaygu inuu caado u dhaco iyo inuu cibaado u dhaco waxaa kala soocaya niyada iyo tamyiizu lcibaadaati bacdiha can bacd iyo in cibaadaadka bacdigoodba bacdiga kale ay ka socdo oo inaad duhur tukanayso iyo inaad casar tukanayso suuradii waa isu eg tahaye maxaa kala soocaya waa niyada inaad farar tukanayso inaad sunno tukanayso maxaa kala soocaya laba ragcadood baad marna intaad tukato waxaad uga jeeddaa faral marna waxaad uga jeedaa sunne suuradii camalku waa isku mid keliya laakiin inuu faral noqdo iyo inuu sunno noqdo maxaa kala soocay waxaa kala soocay waa niyada fa idaa araada sujuudanna waa sujuuda tilaawa wa kabbara lilixraam sujuudu tilaawihii wuu niyeynayaa markaanu salaad ku jirin takbiiratulixraamna waa takbiiranaya oo allaahu akbar buu ku xarmanaya wa rafaca yadayhi xadwa mankibayh waana sare u qaadayaa labadiisa gacmood xadwa mankibayh yacnii halka labadiisa garab la siman ayuu gaadhsiinaya yacni saasoo kale ayuu odhanaya kamaa yafcalu fii takbiirati alixraami lisalaa siduu samaynaayo takbiiratulixraamka salaadda uu takbiiranayaba sidaasoo kale ayuu labada gacmood sare u qaadaya suma yukabbiru takbiiratan ukhraa intaa dabadeed wuxuu takbiiranayaa oo allahu akbar odhanayaa takbiiratan ukhraa takbiiro kale oo lilhuwiyi ila asujuudi uu u takbiiranaayo hoobadka uu hoobanaayo sujuudda daraaddeed uu u takbiiranayo yani takbiiratu lintiqaal oo kale ka dhigantay tani walaa yarfacu fiha alyada sara u qaadi maayo gacanta oo gacmaha markaa ma rafcinaayo takbiirada takbiratu intiqaalka wa hadihi takbiiratu athaaniyatu mustaxabbatun laysat bishartin takbiiradan labaad waa mid la jeclaystay oo la sunneeyey oo laysat bishartin sharti ma aha ka takbiirati sajdati asalaa waxay la mid tahay sujuudda salaadda la sujuudaayo takbiirada la takbiranayo kale la mid tahay yacni takbiiraadka markaa sujuudda salaadda la sujuudaayo waa takbiiraatulintiqaal marka takbiirada takbiiratulintiqaalkoo kale ayay markaa la midta wa ama takbiiratu luulaa takbiiratu lixraam takbiirada koowaad miyaa oo takbiirada lagu xidhanayay ah yacni sujuudu tilaawihii oo lagu gelaayey waa markaan salaad lagu jirin fa fiiha halaasatu awjuhin waxaa ku sugan saddex weji saddexdaa weji oo liasxaabinaa asxaabtayada u sugnaaday oo asxaabtiisa wuxuu uga jeedaa yacni culamada shaaficiyada asxaab wujuuhooda ayuu ujeedaa adharuhaa wejiga ugu muuqadka badani wa huwa qowlu akhariina minhum waa sida badankoodu ay yidhaahdeen annahaa ruknun waa in lixraamkaasi ay rukni tahay oo mar haddaan salaad lagu jirin arkaanteedii waxaa ka mida in takbiiratulixraam lala yimaado sujuudu tilaawihi haddaan takbiiratulixraam lala iman takbiiradaasoo lagu xarmanayo haddaan lala iman sujuudi ma jirto ila rukni haddii la waayo maxaa ka yimaada waxaa ka yimaada cadam a rukni la waaya shaygii la waa wuxuu rukniga u ahaa waa la waaya walaa yasixu asujuudu ilaa biha sujuuduna ma asaxayo in takbiiratulixraamkaa lala yimaado mooyaane waa weji shaaficiyada badankoodu ay ku tageen waahaani wejiga labaad annaha mustaxabbatun wejiga labaad waa in takbiirada takbiiratulixraamkaa la sunnaynaayo ay mustaxabbo tahay walow turikat saxa sujuud haddii laga tagana sujuuddii waa asaxaysaa ee fadiilun baa seegtoo ajar baa ka dhiman laakiin waa asaxaysaa wa haada qowlu shaykhi abi muxammadin aljuwayniyi waa sida markaa uu ku tegey sheekhii la odhan jiray abi muxamed aljuwayni oo waalidka u ahaa imaamu alxaramayn waathaalisu wejiga saddexaad laysat mustaxabbatan wallahu tacaala aclam mid la jeclaysanayo la sunnaynayo ma aha waxaa la ysugu hayaa saddex qowlo aad u kala tagan uma in kaana aladii yuriidu sujuuda qaa'iman intaa dabadeed hadduu ahaado ka sujuudda doonayaa inuu sujuudu tilaawo sujuudo eaan salaadda ku jirini qaa'iman mid joogoo taagan hadduu yahay kabara lilixraami fii xaali qiyaami takbiirada takbiiratulixraamka wuxuu takbiiranayaa salaad kuma jiro sujuudu tilaawona wuxuu doonayaa inuu sujuudo yacni taagni baanu ku sugan yaho qur'aanka ku akhrinaya ama ku dhegaysanaya isagoo taagan buu takbiiranaya ou xidhanaya kabara lilixraami fii xaali qiyaami uma kabara lisujuudi fi inxitaadihi ila sujuud intaa dabadeedna wuxuu takbiiranayaa sujuudda daraaddeed buu u takbiiranayaa takbiiro labaad allahu akbar buu mar labaad la imanayaa fi inxitaadihi ila sujuud yacnii soo hoobadka u hoobanaayo u daadegayo xaggii sujuudda ayuu takbiiro labaad la imanaya wa in kaana jaalisan hadduu ahaado mid fadhiya faqad qaala jamaacaatun min asxaabina waxay yidhahdeen kooxa ka mid a asxaabtayada yustaxabbu lahu an yaquuma waxaa loo jeclaystaa inuu istaago hadduu uu fadhiyey fadhi buu qur'aanka ku akhrinayay salaadna kuma jirin fadhi ayuu qur'aanka ku akhrinayey amaba qur'aanka ku bacdi baa waxay yidhahdeen shaaficiyada ka mid a marka uu doonaayo inuu sujuudo horta ha kaco markuu kacana taagnaha ku xidho faqad qaala jamaacaatun min asxaabina yustaxabbu lahu an yaquuma waxaa loo jeclaysanayaa loo sunnaynaya waajib kamay dhigine inuu kacaa loo sunnaynaya fa yukabbira lilixraami qaa'iman dabeedna uu takbiirto ixraamka uu xidhanayo daraaddeed u takbiirto xaaluu taagan yahay summa yahwi ila asujuud dabeedna wuxuu u hoobanayaa sujuudda ayuu u hoobanayaa oo u soo foorarsanaya kamaa idaa kaana fi libtidaa'i qaa'iman sida haddii uu bilowga ahaa mid taagan oo kale uu samayn lahaa ayuu markanna la imanayaa oo intuu kaco ayuu taagni ku soo xidhanayaa oo ku takbiiranayaa dabeedna takbiiradii kale ee hoobadkana waa soo takbiiranaya wa daliilu haada qowlkaa dambe ee ku saabsan marka isagoo fadhiya uu doonayo inuu sujuudo inuu kacayo oo taagni ku soo xidhanayo daliilkiisu alqiyaasu cala alixraami waasujuudi fi asalaa waa qiyaas laga qiyaasanayo salaaddii salaadaba ruuxu hadduu doonaayo inuu markaa eh, dee xidho imaamkiibaaba sujuudsan wuxuu doonayaa sujuudda inuu ku haleelo isagoo taagan sowma takbiiranayo salaaddii ma xidhanayo ma sujuud buu ku xidhanayaa salaadda mise fadhuu ku xidhanaya yacani waxa weye waa inuu taagni ku soo xidhaa imaamkiina sujuud buu doonayaa inuu ku gaadho waa masbuuqo waa lagala hormaray salaaddii imaamkii oo saajidu u yimi oo masjidka soo galay yacni isagoo taagan buu ixraamanayaayo takbiiratulixraam xidhanaya dabeedna takbiiro labaadoo takbiiratulintiqaalu haddana la imanayaa sujuudda ugu guurayo sida uu markaa uu salaadaba samayn lahaa sujuudu tilaawahana saasoo kale ha sameeyo oo taagni ha ku ixraamto yacani takbiiratulixraamkii ha kula yimaado takbiiratulintiqaalkiina dabeedna ha la yimaado markaa yacni ha sujuudo wa daliilu hada alqiyaasu cala alixraami wasujuudi fi asalaa wa miman nasa cala hada wa jazama bihi min a'immati asxaabina wa miman nasa calaa haada cidda sidaa nasgaraysay ee caddaysay ama sheegtay waxaa ka mid ah wa jazama bihi goysay oo min a'immati asxaabina asxaabtayada imaamyaalkoodii ka mid a alshaykhu abuu muxamed aljuwayniyu sheikhii la odhan jiray abuu muxamed aljuwayni waalidu imaami alxaramayn waalqaadi xusayn iyo sheekhii markaa qaadiga ee qaadi xuseyn la odhan jiray wa saaxibaahu iyo labadiisii saaxib bimacnaa labadiisii arday oo saaxiba tatimati watahdiib oo labada kitaab ee tahdiibkii iyo tatimada kale ahaa saaxibu tatima waxaa loo jeedaa cabduraxmaan ibnu ma'muun almutawalli wuxuu caan ku yahay almutawalli ayuu caan ku yahay almutawalli ayuu caan ku yahay magaciisana cabdiraxmaan ibnu ma'muun baa la yidhahdaa arday u ahaa qaadi xusein tatimadana ibaanada uu fuuraani leeyahay ayuu ku dhammaystirayay oo uu qabyo kaga tegey tahdiibkuna waxa weeye waa baqawi kitaabka tahdiibkaana waxaa iskale baqawi ayaa iska iskale marka labaduba waxay ahayn ardaydiisii bay ahaayeen walimaamu almuxaqiqu abulqaasimi alraaficiyu iyo imaamkii muxaqiqa ahaa ee abulqaasim alraafici waa cabdikariim ibnu maxamed ibnu cabdikariim alraafici markay shaaficiyadu yidhaahdaan shaykhaankaa sidaa yidhi shaykhaanka waxay u jeedaan raafici iyo nawowi muta'akhiriintu hadday shaykhaan cabbiraan labadii shiikh baa sidaa yidhi waxay u jeedaan raafici iyo nawowi bay u jeedaan iyo nawowi ayay u jeedaan marka ijtihaadaadkooda siday labadoodu mareen ayaa muta'akhiriintu badiba ay daba joogaan oo raafici waxa uu sharxay kitaabka wajiiska ee ghazaali buu sharxay ghazaali wuxuu qoray kutubo dhowra oo fiqi ayuu qoray wuxuu qoray khulaasatlmuctasir buu qoray oo kooban wuxuu qoray wajiis buu qoray wuxuu qoray wasiit buu qoray oo kasii guda ballaadhan wuxuu qoray basiid basiid waa kitaab weyn oo aad u ballaadhan albasiid buu bixiyey bimacnaa almabsuud waa mid aad iyo aad loo balballaadhiyey dabeedna waa soo koobay alwasiid mid dhexdhexaad ah ayuu haddana allifay oo khulaasadii kaa lagu soo ururinayo hadda kaa wasiidka waa la daabacay isagoo toddoba mujallad ah kan kale waxa weye weli lama daabicin basiidka waxaa se lagu qiyaasaa inuu dhowr iyo toban mujalad noqonayo waxay qaarkood ku sheegi jireen ilaa lix iyo toban meelahaas inuu noqonayo marka wasiidku haddana qoray wasiidkiiba haddana sii ikhtisaariyo oo wuxuu qoray wajiis wajiisku waa kooban yahay shaaficiyada qaarkood waan ku mubaalagoodinba ilaa hadal markaysagaa yacni dee laga yaabo dee inuu gef noqonaayo ay qaar ku hadleen ay yidhaahdeen hadduu markaa ghazaali nebi noqon lahaa mucjisadiisu waxay noqon lahayd wejiiska waa cibaara markaysaa mustankara hadduu ghazaali nebi noqon lahaa kulaha waa fardi mucjisadiisu wejiis bay noqon lahayd kulaha abulqaasim alraafici wuxuu sharxay haddaba wejiisku sharxay wejiiskay sidaa u bunbuunaya lahay wejiisku noqon lahaa wejiiskaasuu sharxo sharxulkabiir buu qoray sharxulkabiirna waa la yidhaahdaa alcasiisna waa layaha fatxulcasiisna waa layaha sheikhu alcasiis buu u bixiyey asharxulkabiirna waxaan filaya inuu ku magacaabay laakiin bacdi baa yaro karaahiyaystay in casiis kitaabkii la yidhaahdo ya maadaama alcasiis isim ilaahay uu yahay markaasa waxay yidhahdeen waa fatxu alcasiis saas aawadeed dabcadaha la taabacay waxaa lagu taabacay fatxu alcasiizi aw isharxu lkabiir waxakahu imaamu alxaramayni can waalidihi shaykhi abi muxammadin waa ka sheegay imaamu alxaramayn waa bilmacaali aljuwayni waalidkiisii ashaykh abi muxamed aljuwayni ahaa ayuu ka sheegay ou yidhi sidaasuu yidhi summa ankarahu dabeedna arrinkaa waa diiday hadda u fiirso yacnii wuxuu ka soo naqlinayaa inuu aabbihii si fatwooday haddana waxa weeye wuxuu tilmaamayaa sidaa uu fatwooday inuu leeyahay wax asala uma ogey marka madhabkii aabbihii buu radinaya inay cuquuq noqonayn waalidinkaarnimo miyayna noqonayn in la waalidku saasuu yidhi laakiin de waa khalad oo shareecada meel kagama taal ya maxaa loo qaadan lahaa ya marka waxa weeye wax marka cuquuqoo ku jira ma jiro wa ximaaya lishariica wax waalidinkaarnimoo ku sugani ma jiro waayo sharciga in la ilaaliyo oo la caddeeyo ayaa marka waajib ah wixii qalad ee shareecada khilaafsanna waa in marka la radiyaayo butlaankiisa la caddeeyaa cid kastoo cadiimi ha sheegto waalid ha sheego ama cid kale ha sheegto ama imaam ha sheego ya yacani shareecada ka weyn sharcigiiyo waalidka waa yamaan yacni sharcigaa ka weyn sharcigu yacni waxa weeye waalidka waa ka koreeyaa marka biriga iyo samafalka waalidka loo samaynaayo waxaa ka mid ah wuxuu ku qaldamay in la saxo samafalkaa bay soo gelaysaa wa min albiri laa min alcuquuq yacni biriga ayay markaa ka mid tahay saas aawoodee ahlucilmigu kama zuulin inay waxa weeye eh, raddin jireen ama waalidadood ha ahaadaan ama mashaayikhdoodii ha ahaadaane waxay ku qaldamaan inay caddeeyaan kamay suuri jirin in lagu tacliyo oo lagu jarxiyo oo taasi waa shay kale laakiin iyadoo aan marka waxaweye taa la samaynayn in mas'aladii la caddeeyo siday tahay sixadeedu yacni waxay tahay waa sida markaa saxdiiyo sawaabku yahay yacni saxaabadiiba dee akaabirta saxaabadee ka waaweyn waa radin jireen sooma cabdullahi bnu cabbaas muxuu yidhi wuxuu ihi yushiku an tunzl calaykum xijaaratu min asamaa quluu qaala rasuul lah sala allahu alay w slam wataquuluuna qaala abu bakrin wacumar adamarida wuxuu tilmaamayaa xadiidka nebiga iyo markay isa soo taagto abubakar iyo cumar in xadiidka nebiga la raaco marka arrin lagu ciqaab mudan karo inay tahay in xadiidkii inta laga weecdo yacni abubakar iyo cumar marka waxaa in la raacaa inay tahay arrin ciqaab lagu mudan karo markaasuu yuushiku an tunzla calaykum xijaaratu min asamaa sababtu waa ah maxay aquulu qaala rasuul ullahi sala allahu aleyh wasalam wa taquuluuna qaala abu bakrin wa cumar nadmi baa markaa wadaad ka cabbiray wuxuu uhi raddu alajillaa'i cala alajilla min alabiina washuyuukhi dalla maca qabuuli kulli waaxidin nabih lahu calaa qabuulihi aw talabih radda calaa maalikin ibnu alqaasimi wa bnu bni caasimin cala bni caasimi wa bnu bni maalikin cala bni maalik walam yacib saaxibu naqlin dalik kada ruhuniyu calaa rusuukihi qad aksara radda calaa shuyuukihi wadaka cindii ana xaqa alxaqi muqadamun calaa xuquuqi alkhalqi yacnii culammada waaweyni inay culammo waaweyn oo ka sii waaweyn ay radiyaan culammadaa waaweyne ay radinayaanoo ama aabbayaala ama mashaayikhdoodii ah in waxa weeye weligeedba ay jirtay oo culammadu ay samayn jireen ayuu markaa tilmaamaya dabeedna amsile iyo tusaalooyin buu ka bixinaya wuxuu tilmaamayaa inay ahayd markaa dariiq markaa jiray markaasuu dabeedna wuxuu tusaalaynayaa mashaayikhda aabbayaashood radiyey iyo mashaayikhda shuyuukhdoodii radiyey radda calaa maalikin ibnu alqaasimi wa bnu bni caasimin cala bni caasimi wuxuu yidhi yacni maalik ardaygiisii ibnu qaasim ahaa shiikhiisii maalik ah imaamu daarilhijra saaxibulmadhab oo shiikhiisii abuu radiyey buu oo masaa'il ku radiyey radda calaa maalikin ibnu alqaasimi wa bnu bni caasimin cala bni caasimi ibnu ibni caasimna aabbihii ibnu caasim buu isaguna radiyey oo shiikhiisiina ah waana shiikhiisii waana aabbihii wa bnu bnu maalikin cala bni maalik walam yacib saaxibu naqlin daalik badruddiin ibnu maalikna aabbihii ibnu maalik buu radiyey masaa'il mutacaddi buu ku radiyey aabbihii aabbihii oo da la garanaayo mansiladiis ayaa badruddiin baa radinaya oo inankiisii ah weliba masaa'ishuu ku radinayo qaarkood waxa gar leh yacni markaa odayga ay ah, culamada qaarkood yidhaahdeen isagay ula muuqatay sidane laakiin sida odaygaa saxnayd hadda ka warran wabnu bnu maalikin cala bni maalik walam yacib saaxibu naqlin dalik cid naqli u saaxiiboo taa ku ceebaysay ma jirto oo culammadu taasoo kale may ceeban jirin taasoo kale miday ceeban jireen ma yacani sababta markaa loo samaynayaa waa maxay oo ay culammada qaarkood mashaayikhdoodii ay u radinayaan ama aabbayaashoodao mashaayikhdoodiina ay u radinayaan oo masaa-isha qaarkood ugu tacaqubayaan oy leeyihiin sidaasuu yidhi laakiin waa qalad wadaaka cindii ana xaqa alxaqi xaqa ilaahay muqadamun calaa xuquuqi alkhalqi xaqa ilaahay baa wuxuu ka horeeyaa oo laga hormarinayaa xuquuqda khalqiga xaqa ilaahay baa la qadimaya waxaa iska le wadaad shinqiidi ah muxamed mawluud ashinqiidi la yidhahdo raximah llah wuxuu yidhi uma ankarahu intaa dabadee imaamu alxaramayn waa inkiray arrinkaa uu waalidkii uu ka soo naqliyey wa qaala lam ara lihada aslan walaa dikraa wuxuu uhi warkaa uu shiikhu sheegay wax asala iyo wax sheegitaana toonna uma arag waxaan anigu u hayaa yaa shiikhaa sheegaye waxaan u hayaa ma jiro asalan u ogahay ma jiro wa hada aladii qaalahu imaamu lxarameyn daahiruun sheikhu wuxuu yidhi kaa imaamulxaramayn uu sheegay waa muuqdaa falam yahbut fiihi shayun can inabiy sala allahu alayh wasalam arrinkaa waalidkii iyo wadaaddadaa kale ay sheegeen imaamulxaramayn waalidkii oo abu maxamed aljuwayni ah iyo mashaayikhdaa kale qaadi xuseyn iyo yacni mutawalli iyo bakawi iyo raafici iyo ay sheegeen kama sugnaan shayun can inabiy sala allahu aleyh wasalam xagga nebiga wax ka sugnaaday ma jiro oo naqli nebiga laga hayo la odhanaayo nebigaa sidaa yidhi ma jiro walaa canman yuqtadaa bihi min asalaf iskadaa nebige cid salafkii ka midoo lagu daydo oo warkaa iyagana laga hayaa ma jiro walaa tacarada lahu ljumhuuru min asxaabina umana banbixin mas'alada jumhuurka asxaabtayadu asxaabta shaaficiye badankooduna may sheegin waa afraad kooban inta sheegtay intaan sheegin baa ka badan wallahu tacaala aclam sheekhu sheekhu waxa uu tilmaamayaa sifada sujuudu tilaawa loola imanayo <coughs> waxaanuu sheegay sujuudu tilaawaha laba xaaladooda kala duwan bay dhacdaa mar waa in salaad gudaheeda ay dhacdo marna waa inay ka baxsan tahay haddii salaad aan lagu jirin wuu inoo soo wadaa marka salaad lagu jiri waa inuu sujuudu tilaawo niyeeyaa sujuuddaas oo cibaada ah inuu la imanaayo ayuu niyeynayaa niyadaas waa lagama maarmaan waayo camal kasta oo saalixa waa loo shartinayaa niyada innama alacmaalu binniyaat shayga labaad wuxuu kaloo sheegay sheikhu takbiiratulixraam buu xidhanayaa oo wuu takbiiranayaa takbiiratulixraamka uu xidhanayana gacmaha waa inuu sare u qaadaa sida takbiiratulixraamka salaadaba uu gacmaha u rafcinayo sare ugu qaadayo yadana waa inuu gacmaha rafciyaa mar labaadka haddana wuxuu la imanayaa takbiiro labaad oo sujuudda uu ugu guuraayo takbiiratulintiqaalkii bay ka dhigantah takbiirada labaad ee uu sujuudda ugu guuraayo rafculyadayn lama imanayo gacmaha sare u qaadi maayo oo salaadda marka la tukanayo dee takbiiratulintiqaalka sujuud loogu guuraayo axaadiista badankeedu waxay sheegaysaa inaan gacmaha la rafcinayn saas aawadeed jamaahiiru ahlicilmi kumay darin mawaadicda gacmaha la rafcinayo takbiiro sujuud loogu guurayo oo takbiiratulintiqaala in maceeda la rafcinaayo gacmaha may sheegin axaadiista qaarkoodna way nafinaysaa axaadiista sixada badan leh bacdul axaadiis oo ku soo aroortay waa jirtaa oo lagu soo wariyey marmar nebigu sala allahu alayh wasalam inuu rafcin jiray iyo axaadiis caama oo sheegaysaa yacni gacmuhu rafcin jiray yacni fii kulli khafdin wa rafcin axaadiista sidaa sheegaysa culammada qaarkood baa quweeye saxiixyada kuma taal laakiin saxiixyada nafyigaa ku yaalla in nebigu sala allahu alayh wasalam saddex meelood ama afar meelood rafcin jiray wixii ka soo hadha aanuu rafcin jirin waa takbiiratu takbiiratulxiraamka salaadda lagu xidhanayo waa ta rukuucda loogu rukuucaayo waa rukuucda laga toosayo waa ta ictidaalka lala imanayo rukuucda laga toosayo waa ta fadhiga dhexe ee ataxiyaadka dhexe ah lagaga kacayo ee ragcadda saddexaad loogu kacayo afartaa mawdic baa nebigu sala allahu alayh wasalam rafcin jiray axaadiista qaarkoodna saddexda horay ku kaaftoomaysaa marka sida markaa takbiirta sujuud loogu intiqaalayo aan salaadda gudaheeda gacmaha loo rafcin jirin ayaa tan sujuudu tilaawahana takbiiratulintiqaalka lagu hoobanayo ee lagu sujuudaayo aan gacmaha la rafcinay qiyaaskaasay ku dhisantay takbiirada labaad waa mustaxabbo waa sunne shardi ma aha waxay la mid tahay takbiiraadkii intiqaalkee salaadda takbiiraatulintiqaalkaa salaaddu siday sunno u ahaayeen ayay iyaduna sunne u tahay khilaaf baana ku jira takbiiraatul intiqaalka salaadda gudaheeda ma sunna ma waajibba laakiin madhabka shaaficiye iyo culamo kaloo la socdaaba waxay qabaan waxaaban filayaa agsarka inay yihiin jumhuurkee inay sunno tahay ha yeeshee daa'ifo culammada ka mid mida ah waxay qabaan takbiiraatulintiqaalka salaadda gudaheeda min ruknin ilaa ruknin loogu guuraayo inay waajibtoo sunno aynay ahayn qoryaha yidhi waa sunne takbiiraatulintiqaalkaasi waxay deliishadeen saxaabigii salaaddiisa xumeeyey xadiiskiisa laguma sheegin marba haddaan lagu sheegin asalku waa inay sunno tahay daliil caddaya haddii la helo waa halkeeda culammada odhanaya waa waajib waxay cuskadeen waa kow nebigu sala allahu alayh wasalam waa daa'imay takbiiraadkaa takbiiraatulintiqaalka ah oo rukni uu ka guurayo rukniga kale ugu guuraayo oo mar qura noloshiisa lama soo naqlin inuu ka tegay waa daa'imo waa joogtay waxaanu idhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii waa daliil cad waa midda labaade xadiiska la yidhi laguma sheegin xadiisu musii'i salaatihi waxaa lagaga jawaabay waa lagu sheegay oo riwaayaadka qaarkood bay ku soo aroortay culammada qaarkoodna taxsiiniyeen inayna saxiixa ku iman riwaayadaasi waa jirtaa laakiin riwaayo sunanada qaarkood soo wariyeen ayaa sheegaysaa inuu markaa takbiiradaa lagu sheegay takbiiraatul intiqaal culamada qaarkoodna waa taxsiiniyeen saas aawadeed labadaa daliil iyadoo loo cuskanayo culamada qaar waxay ka qabaan inay waajib tahay daliilkeeduna muuqata aanu nimaadna hadda tan sujuudu tilaawaha takbiiradaa labaad in lala yimaada waa sunne kullu daalika waxay ku saabsan yihin salaaddii iyadaan lagu jirin allahu akbarta hore ee lagu ixraamanayo xukunkeedu waa maxay shaaficiyadii waxay ugu kala tagtay saddex qowl bay ka yeelatay qowl odhanaayo waa rukni oo la-aanteed sujuudu tilaawa ma ansaxayso rukniga haddii la waayo yalzamu min cadamihi alcadam qowl odhanaaya waa mustaxabo waa sunne oo haddii lala yimaado ajar baa ku sugan haddii laga tagana sujuuddu waa asaxday dhibi kuma sugnaa qowl odhanaaya ruknina ma aha mustaxabna ma aha waa inaan lala iman baa sida uu sheikhu u badinaya waa sida agsarku mareen waayo wuxuu ka cabbiray adharuhaa wa huwa qowlu alaksarina minhum jumhuurkii shaaficiye inay sidaa mareen buu sheegay marlabaadka qowlka muuqadka badan inuu yahay ayuu tilmaamay markaa sidaas aawadeed sida uu shiikhu quweynayaa oo xoojinayaa waa qowlkaa hore shaaficiya u badan tahay wejigaa hore weeye qowl waxay u isticmaalaan shaafici waxa laga soo raray amaa asxaabuulwujuuha waxa laga soo naqliyo waxay yidhahdeen awjuh waa wejhi marka wejigaa hore ayaa agtiisa qawi ah oo sheikhu quweynaya culamada kale waxay isugu khilaafsan yihiin sidaa shaaficiyaduba isugu khilaaftay isugu khilaafsan yihiin oo aqwaashaa ku sugan bay culammada kalena markaysaga ay la kala socdaan qowlka ku saabsan takbiiratu ixraam in laga cabirana waxay ku dhisan tahay in la yidhahdo waa salaad yar culamada qaarkoodna ma qabaan sujuudu tilaawuhu inay salaad tahay oo salaatun musaqara inay tahay ma qabaan saas aawadeed qiyaaska laga qiyaasanayo salaadii looga qiyaasanayaa oo takbiiratulixraam halkanna markaa lagu keenayaa wuxuu noqonayaa markaa mid dee u baahan daliil naqliya u baahan waayo nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu sujuudu tilaawa waa sujuudi jireen hatii ay ku soo aroortay xadiiska saxiixa inuu nebigu sala allahu alayh wasalam suuratulnajmi akhriyey cid alla ciddii wehelisoo dhan baa la sujuuday isaguna waa sujuuday dhammaan dadkaasi miyay wada garanayeen sujuudu tilaawuhu inuu u baahan yahay takbiir nebigu sala allahu alayh wasalam se miyuu yidhi markaa sujuudaysaan takbiirta marka calaa kulli xaal waxay u baahan tahay daliil bay u baahan tahay daliil ka xoog badan qiyaaska hadday hayaanna way sheegi lahayen haddii la yidhaahdo takbiiratul ixraamka salaadaan uga qiyaasanayaa haddii la yidhaahdo sujuuddan tilaawada waxaan uga qiyaasanayaa xaggii salaaddii baan uga qiyaasanayaayo waa salaad yar waxaa la odhanaya hadday salaad ahaan lahayd waxay u baahan lahayd faatixu bacdii baa yidhi janaasadii oo kaley la mid tahay oo janaasadii takbiiratulixraam baa lagu galaa salaamna waa lagaga baxaa dee shaki kuma jiro salaatuljanaazuhu inay salaad tahay faatixana waa la akhriyaayo salaadaan faatixa lahayna asixi laa salaata ilaa biummi alkitaab ilaa bifaatixati alkitaab marka salaad hadday tahay waa inay faatixa yeelataa jus kastoo salaad ka midina salaad ma aha saas aawadeed calaa kulli xaal waxay u baahan tahay naqlay u baahan tahay haddii naqliga la helo fa biha wa nicmat oo nebiga sala allahu alayh wasalam inuu takbiiran jiray salaamad naqsigana waa inoo keeni doonaaye oo uu salaamad naqsin jiray haddii loo helo waxay noqonaysaa in la raaco wa kadalika saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam hadday inay sidaas samayn jireen oan isku khilaafin aan wax khilaafa laga soo rarin iyadana waxa weeye haddii la helo waxay noqonaysaa xuja haddii kale asalku aynana jirin wallahu aclam wuxuu kaloo sheikhu tilmaamay marka takbiiratulixraamka la xidhanayo sujuudu tilaawaha loo xidhanayo haddii la taagan yahay iyadoo la taagan yahay in la xidhanayo dabeedna takbiiratulintiqaal lala imanayo haddii la fadhiyana culamada qaarkood waxay leeyihin fadhigaa lagu xidhanaya bacdina waxay leeyihin waaba la istaagayaayo inta la kaco haddee waa fadhiyo qur'aankiina waa akhriyey sujuuddii bas inuu sujuudu doonayaa sujuudu tilaawihii inuu sujuudayu isu taagayaa ilaa salaadaba taagni baa laga soo xidhan jiray soo maa marka waa inuu taagni ka soo xidhaa takbiiratul takbiiratulitiqaal labaad la yimaadaa laba takbiiro allaahu akbar haddana allaahu akbar uu saa ku sujuuda mashaayikhda qaarkoodoo sidaa yidhi oo salaadda uga qiyaastay ayuu sheegay weliba mashaayikh waaweyn buu sheegay raximana allahu wa wuxuuna tilmaamay imaamulxaramayn oo warkaa radiyey oo yidhi asal uma ogi warkaa lam ara lihaada aslan walaa dikran culammadii hore salafka wax sheegayna ma arag asal daliilana uma ogi oo iyadana uma arag sheikhuna waa ayiday sida imaamulxaramayn oo wuxuu yidhi sidaa uu sheegay imaamulxaramayn waa muuqataa inay qawi tahay waa muuqataa waayo nebiga sala allahu alayh wasalam kama sugnaan isagoo fadhiya oo sujuudu tilaawo doonaya inuu sujuudo inuu kacay oo taagni ku soo xidhay idii nebiga ka sugnaaday maaha cid lagu daydo salafkii ka midana kama sugnaan yacni mashaayikhdan dhammaan waxay noqonayaan dee muta'akhiriin bay noqonayaan waayo waxay noolaayeen qarnigii shanaad iyo qarnigii lixaad qaarkoodna qarniga toddobaad baabay wax la soo galeen abu maxamed aljuwayni waxa uu noolaa qarnigii shanaad gudihiisa qaadi xuseyn laftiisu wuxuu noolaa qarnigii shanaad gudihiisa mutawalli iyo iyo bakawina ardaydii qaadi xuseyn bay ahaayeen bakawi wuxuu dhintay shan boqol iyo lix iyo tobankii mutawallina isku arday bay ahayenoo isku dhowaayeen hadda sannadii uu dhintay ma xasuusni abulqaasim alraafici isagu qarniga toddobaad baabu soo galay oo lix boqol iyo saddex iyo labaatankii hijiriyada ayuu dhintay lix boqol iyo saddex iyo labaatankii hijiriyada ayuu dhintay ibnu qudaama isku wakhti ahaayeen marka culammadii salafkee lagu dayan jirayna cid ka mida warkaa lagama soo noqonin jumhuurkii asxaabta shaaficiyana arrinkaa uma banbixinoo may tilmaamin halkaa waxaan baraarujinaynaa talabadu waxay u baahan yihiin masaa'isha ay culammadu isku khilaafaan waa inaanu la iman taqliid acmaa oo shiikh cilmigiisu cajabiyo aad uula dhacay aanu iska odhan aniga sheikh hebel hadduu yidhahdo iigu dhan wax kalaan maqlayaa ma jiro cid kale dhega uma lihi warkaas waa qalad qofku waa inuu noqdaa uun xaqdoon noqdaa xaqa mawdicuu ka helaba waa inuu qaataa muxuu ku kala garanayaa ila sheikhu macsuum ma ahee inuu khata'ay iyo inaanu khatayn waa inay jirtaa qaacido uu u raaco uu ku kala eh, aqoonsanayo marka sheikhu musiib yahay oo mas'alada ku saxan yahay iyo markay simbirirxa ka dhacday tahay taas iyadaa waa inuu kala aqoonsadaa oo muxuu ku aqoonsanayaa wuxuu ku aqoonsanayaa xagga nusuusta iyo inuu eego iyo culammadii ka horraysay siday yidhaahdeen inuu eego ya qowlkii shiikha waxaa loo eegayaa yacni kitaabkiiyo sunnada maxaa uga deliila shiikhu muxuu u cuskaday sheekh hebel baa yidhi oo bes anna sidii un baan leeyahay waa taqliid acmaa muxuu sidaa u yidhi qowlka shiikha markaa daliilkan baa khilaafsanay maxaa laga odhanayaa shiikhaa yaqaana waxaa laga jawaabaya bes inuu iska yidhahdo ruux dee waxa weeye anigu shiikhumaa iska daba socdaa wey ta noocaas waa mid qalada marka zallada uu sheikhu simbiririxday iyo inaan u simbiririxan waa inuu kala aqoonsadaa waa inuu egaa u yidhahdaa caalimka yaa uga horreeyey masalada man salafuhu yaa u salafa uga horreeyey taas yadaa waa inuu egaa alimaamu daarimi waxauu yidhi ina aladii yaummu alxaqa yatabicu almashhuura min qowli jamaacatihim wayanqalibu maca jumhuurihim waladii yuriidu albidcata yatabicu ashaadda min qowli ahli alcilmi wayatacallaqu bizallaatihim fahumaa aayataani bayinataani fi itibaaci alrajuli wa ibtidaacih alimaam cusmaan ibnu saciid addaarimi waa min a'immati salaf culammadii qarnigii saddexaad buu ka mid ahaa waa imaam weyn laba kitaaboo caqaa'idda ku saabsanoo aad iyo aad u muhiimana waa qoray waa naqdi araddu cala aljahmiya wuxuu odhanayaa araddu cala aljahmiya ku odhanaya kii xaqa doonaya wuxuu raacaa qowlka caanka ah ee jamaacada culammadu ku tageen ee mashhuurka ah yaa siday culammadu u badan yihiin baanu la gadoomayaa oo ula laabanayaa raacaya waa kii xaq doonaya ka bidcada doonayaana wuxuu raacayaa qowlka shaadkee caalim yidhi hadda u fiirso wuxuuna qabsanayaa zallaadka culammadiiyo sibirixadooda hebel baa yidhi yaa yacani waxa weeye hebel baa yidhi bes waar maxaa waxaan laga jawaab hebel baa bes yidhi waxaad hebel ka tidhahda aniga iga dheh zallaadkoodiibuu ku dhegayaa zallaadkii culammada intaa kuma daynaya sheikhu wuxuu yihi waa laba calaamadood oo cadcad oo kala caddaynaysa ruuxa itibaaciisa oo sunnada raacayo iyo xaqa iyo ibtidaaciisa uu wax bidcaysanayo fa humaa aayataani bayinataani fi itibaaci arajuli waibtidaaci hadda hadda imaamulxaramayn mas'aladan uu sheegay marka uu ayidaayo nawowi wuxuu tilmaamayaa laba shay waa midda koowaadee asal yacni nebigii lagama hayo shay nebiga ka sugnaaday ma aha arrinkaasi cid salafkii ka midoo lagu daydo sidaa sheegtayna ma jirto wuxuu tilmaamayaa bimacnaa sunno nebiyo ku tusinayaa ma jiro nas looma hayo a'immadii cilmigee ka horraysay ee salafkana mid laga soo naqliyey ma aha imaam axmed muxuu yidhi iyaaka wa mas'alatan laysa laka fiiha imaam waxaan kaaga digayaa mas'alo aanad imaam u lahayn baan kaaga digayaa adigu masale cusub ha ah iskala iman waa inaad cid ku daba joogtaa mas'alada masalada ibtikaarato iska bilaabato dee looma baahnaa iyaaka wa mas'alatan laysa laka fiiha imaam marka waxa weeye daabidka noocaasa waxa lagu kala garan karaa waxa zallada iyo waxaan ahayn baa lagu kala garan karaa sheekhu waxau yidhi raximahullah uma ida sajada fayenbagii an yuraaciya aadaaba asujuudi fi alhay'ati waltasbiix intaa dabadeed marka uu ruuxu sujuudo waxa habboon inuu ilaaliyo aadaabta sujuuddu ay leedahay inuu ilaaliyo haboon xagga qaabka iyo xagga tasbiixda mid walba alhay-a iyo alhii'a waxa bannaan ha'da in la kor dhigo iyo in la hoos dhigaa mid walba bannaan sida ay kutubta luqadu qorayso marka hay-addu waa qaabka qaabka sujuudda loola imanayo waa in qaabkii la ilaaliya isagaana kuu fasiraya tasbiixda lafteediina waa inuu ilaaliyaa ama alhay-atu fa yenbagii an yadaca yadayhi xadwa mankibayhi cala alard xagga hay-addiiyo qaabka miyaa waxaa habboon inuu dhigo labadiisa gacmood xadwa mankibay xadwa xidwa xudwa waa musallasulxaa sida nuskhada minhaajkuba ay dabdinayso waxaan filayaa sheikha ayaa dabdiyey meelaha uu isagu dabdiyey dabdiyo kala duwan ayay xarakaadka markaas saaraan iyagoo tilmaamaya intaba in loo dabdiyey laakiin meeshii aanu sheikhu sheegin ma sheegaan walow luqaad kale ha ku sugnaadaan be sida hay-a oo kale ay hay-e fadxa keliya saareen wayadumma asaabicahu waxaa haboon inuu labadiisa gacmood dhigo labadiisa garab yacni halka la siman oo dhulka ayuu dhigaya wayadumma asaabicahu wuxuu isu dhowaynayaa oo isku dumayaa isku dhejinayaa farihiisa oo faraha gacmaha ma kala kaxaynayo ee wuxuu ku samaynayaa dammi waayo sujuudda salaadda waxaa soo aroortay in saa la sameeyo wayanshurahaa ilaa jihati alqibla waana u fidinayaa faraha caaradooda xagga qiblada ayuu u jeedinayaa u fidinaya wa yukhrijuhaa min kummi wuxuu ka soo saarayaa kumkiisa bimacnaa gacanta halku kula jiro kumka waxaa la yidhaahdaa halkaa qamiiska gacanta laga soo saaraya ama shaarhka gacanta laga soo saaraya waxaa la yidhaha kum baa la yidhahdaa akmaamna waa lagu jamciyaa marka iyadoo gacmuhu u xaraysan yihiin oo yacni markaa shaarka gacantiisa ay ugu jiraan ayna debadda oolin yacni inuu ku dhiga maaha waa inuu soo bixiyaa saana u soo saaraa wa yubaashira biha almusallaa uuna la baashiraayo yaga dhigaa meesha uu ku tukanayo wa yujaafiya waxa oo ku habboon inuu ka fogeeyo mirfaqayhi marfaqayhi iyo mirfaqayhi labadaba waa la yidhahdaa labadiisa suxul ama xusul kolba sidaad u taqaan waa inuu ka fogeeyo can jambayhi labadiisa dhinac oo aanu ku soo dhejine ka durkiyaa wa yarfaca batnahu can fakhidayhi waxaa kaloo haboon inuu ka qaado batnahu calooshiisa can fakhidayhi labadiisa bawdo inuu ka qaado oo aanu caloosha labada bawdo ku dhejin in kaana rajulan hadduu nin yahay waa inuu ka qaadaa oo aanu markaa caloosha bawdyaha aanu ku dhejin fa in kaanat imra'atan aw khunsaa haddii ay tahay cidda sujuudaysa yacni gabadh ay tahay aw khunsaa ama labeeb uu yahay lam tujaafi kama durkinayso suxulladiisa labadiisa markaa dhinac markaa kama durkinayso yacnii calooshana kama durkinayso bawdyahan xoogaa waa is ururinaysa wa yarfacu asaajidu asaafilahu calaa ra'si wa yarfacu sar u qaadayaa assaajidu ruuxii sujuuday asaafilahu xaggiisa hoosaysa wuxuu ka sarraysiinaya calaa ra'sihi madaxiisa oo waa in markaa qaarkiisa dambe badhidoo kale ay ka sarraysaa madaxiisa waa inay ka sarraysaa yani isagoo aan markaa eh, kubabkiisii uu ku dheggan yahay oo salalkiisu kubabkiisii ay saaran yihiin waa inaynu halkan markaa madaxa dhigin si ayna u sinmin waa ynu sare isu qaadaa si waxa weeye markaa xaggiisan dambe ay u koreeyaan madaxuna uu hooseeyo wa yumakkinu jabhatahu wa anfahu min almusalla wuxuu tamkiininayaa oo uu qabadsiinayaa ku dhajinayaa jabhatahu halkaa laga sujuudee jabhada oo halkaa sunniyaha ka sarraysae wejiga wa anfahu iyo sankiisaba min almusallaa meesha uu ku tukanayo ku dhejinaya wa yatma'innu fii sujuudihi waa ku xasilayaa sujuuddiisa sheekhu wuxuu tilmaamaya qaabka uu saajidkii sujuudu tilaawa sujuudayey uu la imanaayo ayuu inoo sheegayaa wuxuuna tilmaamay sheikhu qaabka uu la imanayaa inay tahay sidii sujuudda salaadoo kale inuu la imanayo waa in halkaa garbaha ku beegan oo dhulka ah waa inuu baabacooyinka dhigaa faraha waa inuu isu dhoweeyaa xagga qiblada waa inuu u jeediyaa yacni saas yadaa waa in la yimaadaa nin hadduu yahayna waa inuu gacmihiisa halkaa xusullada iyo waa inuu iska durkiyaa oo iska fogeeyaa sarana isu qaadaa sida nebiguba sala allahu alayh wasalam samayn jiray markuu sujuudaayo ay saxaabadii yidhaahdeen xataa neef yare hadduu markaa doono inuu maro isagoo sujuudsan halkiisaa hoose inuu ka duso waa ka dusi karaya hadday laakiin gabadh tahay ama khunse mushkila ay taho aan noociisa la garan khunsaba ruuxu ha ahaado labeedba ha ahaadee lab iyo dhaddi kuu yahay haddii la kala gartay dee labadii nooc nooc buu galay oo wuxuu ku caddaaday ama inuu lab yahay ama inuu dhadig yahay laakiin kan markaa midna aan ku caddaynee mushkilka ah ka noocaasa ah hadduu shay waaqica jira kaas isaga waxaa la ilxaaqinayaa xagga markii haddii la garan waaye axkaamta dumarkii baa la haleeshinaya oo meeshii rag loo shardinaayey dee isagu ma imanayo ragna ma tujin karo sifooyinkii marka waxa ay samaynayeen ragguna ma samaynayo yacni taasaa laga tilmaamaya fa in kaanat imra'atan aw khunsa khunsaha waxaa loo jeeda kii mushkilka ah markaa sujuuddii waa inuu wejiga iyo sanka labadaba dhigaa waana inuu ku xasilaa sida sujuudda salaadaba in lagu xasilo iyo in sanka la dhigo yacni ugu baahanta toddobadii xubnood waa in laga sujuudaa umirtu an asjuda bisabcati acdum yacnii toddoba xubnoodii inaan ka sujuudaa lay amray amirtu an bisabcati acdum marka toddobadii waa inuu ka sujuudaa haddii kale sujuud ma noqonayso haddii toddobadii xubnoodii laga sujuudi jiray aanu ka sujuudin masalada ku saabsan gabadha ama khunsuhu inay is ururinayaan oo iyagu jidhkooda aynay aad u kala saarayn yacnii suxulladooda aynay iska fogaynaynin calooshana aynay sare uga qaadayn boodyahooda ay xoogaa is ururinayaan waa mas'alo ahlucilmi badani ay sheegaan laakiin mas'alo laysku waafaqsan yahay ma aha madhabka shaafici iyo madaahib kaleba way qabaan waxaana mustanad u ah oo loo cuskadaa xadiis sanadkiisu daciif yahay marka xadiis sanadkiisu daciif yahay baa mas'alada asal looga dhigaa daa'ifo culammada ka midi waxay leeyihiin maadaama xadiiska ku soo arooray uu daciif yahay asalkuna uu yahay in salaaddii nebiga sala allahu alayh wasalam lagu dayanaayo oo nebigu u yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii waxaa u tukataan qaabka ay aragteenanoo u tukanaya markaa dee siduu nebigu samayn jiray sala allahu alayh wasalam inay dadku sameeyaan rag iyo dumarba ayay sunnadu noqonaysaa bay leeyihin laakiin calaa kulli xaal sidan waxaa qabta jumhuurka ayaa qaba daa'ifo kale ayaa waxay ku tageen inaynay deliil lahayn tafriiqaasi asalkuna uu yahay in sidii nebigu sala allahu alayh wasalam u tukaday rag iyo dumarba loo tukanaayo wixii daliil ka reeba mooyaane ilaa qaacidadu waxay tahay salluu kama ra'aytumuunii usallii khitaabkaasina waa caamoo rag iyo dumarba waa soo gudagelayaan oo dumarkuna waxay u soo gelayaan calaa sabiili tabac waa khitaab asaalatan rag lagula hadlo laakiin khitaabada sharciga ku soo arooray ragga lagula khitaabaayo sida saxiixa dumarkuna calaa sabiili tabac bay u soo gelayaan inama annisaa'u shaqaa'iqu rijaal dumarku waa ragga dhambalkood marka axkaamaha wixii deliil aanu ka duwin waxay kala mid yihiin ragga wixii deliil ka duwo deliilka ayaa ka reebay oo daliilka markaa la raacay wa ama tasbiixu fi sujuudi tasbiixda sujuudda lagu tasbiixsanaya miyaa faqaala asxaabuna yusabbixu bima yusabbixu bihi fii sujuudi asalaa waxay yidhahdeen wuxuu ku tasbiixsanayaa sujuudda salaadda wuxuu ku tasbiixsan jira oo kale ayuu ku tasbiixsanayaa saasa asxaabtayada shaaficiya ay yidhahdeen baa sheikhu yidhi fayaquulu alaaa maraatin subxaana rabbiya alaclaa wuxuu odhanayaa saddex goor subxaana rabbiya alaclaa buu odhanaya ta aan ku noqonay tuma'niinada tuma'niinada uu sujuudda ku xasilayo haddaanu la iman dee sujuudda asix mayso marka lagama maarmaan weeye in lagu xasilaa lagama maarmaanna weeye toddobada xubnood in laga sujuudo ashyaada qaarkood oo dee sunnayaal noqonayaana waa jiraan sida mawdica la dhigaayo sida dhinacyadaynu ka fogeeyo sida yacni ashyaada noocaas oo fayaquulu alaaa maraatin subxaana rabbiy alaclaa wuxuu odhanayaa saddex goor subxaana rabbiy alaclaa buu odhanaya uma yaquulu deedna wuxuu odhanayaa allaahumma laka sajadtu wa bika aamantu ilahayu adaankuu sujuuday wa bika aamantu adaanku rumeeyey walaka aslamtu adaankuu hoggaansamay sajada wajhiya liladii khalaqahu wa sawara waa sujuuday wejhigaygu liladii kiibuu u sujuuday khalaqahu abuuray wa sawarahu suuradda u yeelay wa shaqa samcahu wa basarahu yacni dillaacyey oo jeexay maqalkiisa wa basarahu iyo araggiisa bixawlihi wa quwatih yacni awooddiisa ku jeexay yacni xawlku iyo quwadu waa isku dhow yihin waxay noqonaysaa yacni markaa awooddiisa iyo xooggiisa markaa ku jeexay tabaaraka allaahu axsanu alkhaaliqiin ilaahay baa barakadiisa iyo khayrkiisu fara batay axsanu alkhaaliqiin cid wax abuurta ama cid wax qadarta kii ugu wanaagsanaa ayaa barakadiisi iyo khayrkiisu bateen yacni saasuu odhanaya wuxuu ku soo arooray dikrigani sujuudda salaada in lala yimaado oo sidaa la akhriyo xadiis saxiixana ku yimi oo muslim saxiixa uu ku soo wariyey wakadalika ka hore subxaana rabbi alaclaa laftiisu sujuudda salaaddu ku soo arooray xadiis saxiixana ku soo aroora oo saa sheegaya axaadiis mutacadid oo weliba saxiixa wayaquulu subbuuxun quduusun rabbu almalaa'ikati waaruux wuxuu kaloo odhanayaa subbuuxun ilaahay waa tahiran yahay waa mid nasahan oo xumaan ka dheer oo nuqsaan iyo xumaan iyo shabbahaadu khalqiga shabuhu intaba ka dheer yahay quduusun ama qaduusun waa mid tahiran markaa sabbuux iyo subbuux qaduus iyo quduus labada mid walba waa loo xarakeeyey sida nawowi laftiisuba uu sheegay rabbu almalaa'ikati waaruux waa kii malaa'igta u rabbiga ahaa ee ruuxana u rabbiga ahaa ruuxa waxaa loo jeedaa malakul jibriil ayaa loo jeedaa sida saxiixa marka waa min baabi catfi alkhaasi cala alcaam shay gaaraa lagu cadfayaa shay guud malaa'igti waa caam alruuxna waa khaas xadiiska saa ku soo arooray in sujuudda ama rukuucda sidaa la odhanayo waa xadiis saxiix oo muslim baa saxiixa ku soo wariyey fa hada kulluhu mima yaquluhu fii sujuudi asalaa saddexdaa arrin dhammaantood waxay ka mid yihiin ashyaada uu ku odhanaayo sujuudda salaada gudaheeda qaaluu waxay yidhahdeen wayustaxabbu an yaquula allahuma aktub lii biha cindaka ajran wajcalha lii cindaka dukhran wadacannii biha wisran yacni waxaa kaloo la jeclaystay inuu yidhaahdo siday culammadu sheegeen allaahumma ilaahayow sujuudda gudaheedii buu ku odhanaya sujuud tilaawa allaahumma ilaahayow uktub lii biha cindaka ajran waxaad ii qortaa aniga sujuudda sababteeda aad igu qortaa agtaada ajar iigu qor oo iga ajar wajcalhaa lii cindaka dukhran waxaanad ii yeeshaa aniga agtaada waxaad iigu yeeshaa kayd iigu yeel oo midaad igu kaydiso iiga dhig wadacannii biha wisran igana dhig yacni sujuudda sababteeda dembi iga dhig dembi iga dhig oo bimacnaa iga dhaaf waaqbalhaa minnii ilaahay oo sujuudda iga aqbal kamaa qabiltaha min cabdika daawuuda sala allahu alayh wasalam aqbalaad la mida aqbalaaddaad ka aqbashay addoonkaagii daawuud aad ka aqbashay aqbalaad la mida iga aqbal sala allahu calayhi wasalam xadiiska saa lagu soo wariyey waxaa soo wariyey tirmidi iyo ibnu khusayma iyo ibnu xibbaan ayaa soo wariyey iyo kayrkood ha yeeshee culamada qaarkood waxay tilmaameen sanadka in dacfi ku jiro ninkaas raawiga ibnu jurayj ka warinayaa dacfi ku sugan yahy culamada qaarkoodna waa quweeyeen culammada quweysayna waxaa ka mid a ah alimaamu nawowi laftiisa oo kitaabkiisa aladkaar iyo kitaabkiisa majmuuca sharxulmuhadabka wuxuu odhanayaa isnaadkiisu waa xasan culamo kaloo iyaguna quweeyeyna waa jiraan xaafid ibnu xajar waa quweeyey albaan laftiisuna waa quweynayaa oo wuxuu odhanayaa waa xasan marka isagu daatada sanadka xasan kama dhigin laakiin taqwiyo eh, kale ayuu ku quweynaya marka culamada qaarkoodna sanadkay quweeyeenba oo yidhahdeen sanadkaa xasana sida nawowi oo kale sida marka xaakim oo kale sida ibnu xibbaan oo kale yacni waxa weeye culamada qaarkoodna sanadka may quweynayn xadiiska marka waxawe matniga ah ayay quweeyeen oo yidhahdeen matnigu xadiisku yacni waxa weye waa xasan farqi baana u dhexeeya in la yidhaahdo sanadka xasana iyo in la xadiiskaa xasan ah haddii la yidhaahdo xadiidkaa xasan ah waxay aqbali kartaa in loo jeedo yacni shawaahid kale in lagu quweeyey ama xadiis kaloo loo helay in lagu quweeyey ayuu aqbali karaa waayo axaadiista dacfigoodu aanu darnayn hadday tacadudaan culammadu waxay qabaan inay isku weynayaan bay qabaan kanna dacfigiisu ma darna dacfigiisu ma darna culamada qaarna waaba saxiixiyeen qaarna waaba taxsiiniyeen xadiis kale laftiisoo ku soo arooray mawduucana waa jiraa oo isla mawduucan oo kale markaa sheegaya ayaa isaguna jira marka waxa weeye calaa kulli xaal waa dikri gaar ah oo sujuudu tilaawa ku soo arooray marka waa la odhanayaa waa sugan yahay marka la eego majmuuca wa ducaau khisiisun bi hadihi sajda ducadani waxay tahay mid u gaar ah oo lagu gaar yeelay sujuudda sujuudu tilaawa fa an yuxaafada calayh waxa habboon in la ilaaliyo ayaa habboon wadakara alustaadu ismaaciilu dariiru fii kitaabihi tafsiri ana ikhtiyaara ashaaficiyi raximahu allahu fii ducaa'i sujuudi tilaawati an yaquula subxaana rabbina in kaana wacdu rabbina lamafcuula wuxuu sheegay sheikhii ustaadka ah ustaad waxay yidhaahdeen culammadu waa mucarab oo carabi asiila may ahayn laakiin markii dambea la carabiyeeyey saas yadaa bay yidhahdeen wa kadaalika kelmad kastoo siin iyo daal ku kulmaan luqada carbeeda asiilkaa kama mid ah bay yidhahdeen marka ustaadkii la odhan jiray ismaaciil addariib wuxuu ku sheegay fii kitaabihi tafsiir kitaabkiisii tafsiirka ahaa kitaab tafsiir uu leeyahay anna ikhtiyaara shaaficiya raximahu llah shaafici siduu doortay ilaahay ha u naxariisto shaaficiye eh, fii ducaa'i sujuudi tilaawati sujuudu tilaawaha ducadeeda siduu doortay an yaquula waa inuu yidhaahdo subxaana rabbina in kaana wacdu rabbina la mafcuula waa inuu inta akhriyo oo sujuudu tilaawuhu sidaa ku akhrinayaa buuli subxaana rabbina in kaana wacdu rabbina lamafcuula ducaanu ku magacaabay waxaa lafdigana lafdi sariixoo duca ku sariixa inoogama muuqdo laakiin culammadu waatay yidhaahdaan shayga madxiga ama ammaanta ahi lisaanul xaalkay duca ka tahay oo ducoo kale ay ka dhigan tahay waa xadiiskii saxiixa muslim saxiixa ku soo wariyey in nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ducaa'u lmakruubi an yaquula yacnii ruuxa kurbaysan ducadiisu waa inuu yidhaahdo laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliimu laa ilaaha ila allahu rabu alcarshi alcadiimi laa ilaaha ila allahu rabu alsamaawaati wa rabu alardi wa rabu alcarshi alkariim xadiiska muslim baa saxiixa kusoo wariyey nebiguna wuxuu ku magacaabay ruuxii kurbaysnaa ee dhibaataysnaa ducadiisii inay tahay xaggay ducadu kaga jirtaa laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliimu waa tahliil tawxiid iyo madxi ilaahay la ammaanayo laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliimu laa ilaha ila allahu rabu alcadiimi iyaduna waa sidii oo kale laa ilaha ila allahu rabu samawati walardi wa rabu alcarshi ilkariim yacni dhammaan waxay tahay waa tahliil iyo tawxiid iyo madxi ilaahay la ammaanayo magacyadiisa lagu ammaanayo axaadiista culammada sharaxday marka ay sheegayaan marka taas ducadu halkay kaga sugan tahay nawowiba waa ku sheegay sharaxa muslime isagoo a'immadii hore iyagoo ka soo naqlinaya sida ibnu cuyayne iyo waxay yidhahdeen ducadu waxay kaga sugan tahay ammaanta ku jirtaa lisaanulxaalka duca ka ah miyaanad maqal shaacirku inuu yidhi idaa asnaa calayka almar'u yowman kafaahu min tacarudihi sanaaw ruuxu hadduu maalin ku ammaano ammaantuu ku ammaanaa kaaga filan in isu kaa bandhigo ammaantiiba waxay ka dhigan tahay yacni baryo dee innagaba curfi ahaan waa la yaqaanaa soo sooma haduu ruux kugu yidhaahdo reerkiinu gab buu ahaa abbaha sidan buu ahaa deeqsi buu ahaa muxuu u jeedaa yaa dee marti soo maa inaad fahanto soo maa marka lisaanu xalkay duca ka tahay marka subxaana rabbina in kaana wacdu rabbina la mafcuulan madxiga ku jira daraaddeed baa loogu magacaabay inay duca tahay wa hada naqlu can ishaaficiyi hariibun jidda naqligan shaafici laga soo naqlinaya oo kan ah yacani hariibun waa mid hariib ah bimacnaa mid aad loo soo naqliyey maaha waa mid hariib ah weeye aad yo aad buu hariib u yahayoo cid kaloo sheegtay lama hayo sheikhaasuunbaa soo naqliyey nowcan maa sheikhu waa la yaabay inaan cid kale soo rarin ee keligii uu soo raray ismaaciilu dariir oo shaafici ka sheegay ha yeeshee ma tuhmaysan ha istiqraabeen ee waa ammaanay waana sallimayoo waa ictimaado waa cuskada saas aawadeed isagoo shaafici u nisbaynaya ayuu ku soo naqliyey kitaabkiisa majmuuca sharxulmuhadabka nawawi oo laakiin ka sheegaya ismaaciilu dariir mana raacin inuu istiqraabay oo qariib ay tahay wax qaraaba halkaa kuma sheegin wuxuu uhi shaafici baa nasgareeyey ismaaciilu dariir baa ka sheegay waxaa ka sii cajiib badan adkaarka kitaabkiisa la yidhahdo kitaabkiisa adkaarka wuxuu odhanayaa markuu sheegaayo subxaana rabbina in kaana wacdu rabbina la mafcuula waana nasu shaaficiyi waa shaafici naskiisii uu gareeyey mana odhan halkaas markuu adkaarka kitaabkiisa adkaarka ku sheegayo mas'alada ismaaciilu dariir baa ka sheegay marka miduu tuhmaystay ma aha ama uu is yidhi naqligu waa qalad oo waxaa caddaynaya labadiisa kitaabe kale siduu ugu soo naqliyey naskii shaafici inay tahay ayuu sheegay wax kalena ma raacin hebel keliya ka sheegayna ma odhane bas intaasu ku kaaftoomay shaafici naskiisii weeye wa huwa xasanu waa wanaagsan yahay buuhi fa inna daahira alqur'aani yaqtadii madxa man qaalahu fi sujuudi qur'aanka daahirkiisu wuxuu ku tusinayaa ammaanta kii la ammaanayo yidhi hadalkaas subxaana rabbina in kaana wacdu rabbina lamafcuula fi sujuudi sujuudda gudaheeda ku yidhi laakiin markuu sujuudda gudaheeda ku odhanaayo waa inaanu ruuxu uga jeedin qur'aannimo inuu akhrinayo waa inuu uga jeedaa yacnii dikri ama duco uu sujuudda ku odhanayo ee qasadkiisu inuu qur'aan akhrinayo waa inayna ka ahayn waayo sujuudda iyo rukuucda gudaheeda in qur'aan lagu akhriyaa ma bannaana laakiin shay qur'aanka ku soo arooray calaa sabiili ducaa sujuudda waa loogu sheegi karaa waa loogu odhan karaa iyadoo qur'aannimo aan looga jeedin ducooyinkii qur'aan ku soo arooro kale waad ku ducaysan kartaa sujuudda gudaheeda oo mar haddaanaad qiraa'o uga jeedin aad qur'aan akrinayso inaad ku ducaysanaysa uga jeedo dee qur'aan markaa ma akhrinaysa waa ducaa inna nuhiitu an aqra'a alqur'aana raakican aw saajidan waxay ku saabsantahy waa marka qur'aannimo la akhrinayo laakiin haddaan qur'aannimo looga jeedin yacni waxay noqonaysaa inaan dhibi ku sugan fa yustaxabbu an yajmaca bayna hadii aladkaar khulaasada hadalku wuxuu ku saabsan yahay waxa lagu odhanaayo sujuudda gudaheeda marka tasbiixdii salaadda lagula iman jiray waa lagula imanayaa kala duduwanayd waana la jamcin karaa bacdi ka midana waa lagu kaaftoobi karaa yacnii dikriga khaaskee u soo arooray sujuudda gudaheeda ama ducada gaarkee sujuudda sujuudu tilaawo gudaheeda u soo aroorayna yadana waa in lagu ladhaa oo lala yimaadaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub